wman tabcahm bixsaan ilaa ywm اddiin ama bacd waxaan ku soo jirnay nactigii nactigu laba u qaybsamaa nacti xaqiiqiya iyo nacti sababiya labadaba waa soo ogaanay hadda waxaan galaynaa xukunka nactiga wa xukmu nacti nactiga xukunkiisa annahu nactigu yatbacu waa raaca mancuutahu mancuudkiisa fii icraabihi mancuudka la icraabidiisu ku raaca oo tankiiri la nakirayntiisuu ku raacaa sawaaun waxaa isku mida akaana ahaaye fii icraabihi ku raacaa wa fii tacriifihi la macrifayntiisana waa ku raacaa ow tankiirihi la nakirayntiisuu ku raacaa waa shantii matnigan ku soo marnay shantii oo ibnulaajuruumi uu yidhi annactu taabicun lilmanquuti fii rafcihi wa nasbihi wa wa tacriifihi wa tankiirihi intaas shantiiu wuxuu ku soo koobay moxamed muxidiin cabdulxamiid annahu yatbacu mancuutahu fii icraabihi wa fii taxriifihi ow tankiirihi sababtoo ah rafcihii iyo nasbihii iyo khafdihii waxay isla soo galeen fii icraabihi ku raaca icraabkii ku raaca nactigu mancuudku icraabka ku raaca haddii mancuudku rafcisan yahay nactiga waa la rafcina haddii mancuudku nasbisan yahay nactiga waa la nasbina haddii mancuudku khafdisan yahay nactiga waa la khafdina nactigu mancuudku ku raaca icraab waa intaas annahu nactigii yatbacu waa raaca mancuudtahu mancuudkiisa fii icraabi icraabkiisuu ku raacaa wa fii tacriifii la macrifayntiisuu ku raacaa aw tankiirih la nakirayntiisa hadduu mancuudku noqdo macrifo nactigu waa inuu macrifo noqdo haddii uu noqdo mancuudku waa inuu nactiguna nakiro noqdo marka shan laba ka miduu ku raaca rafco nasbo khafdo macrifa nakiro shantan labuu qaadana mancuudka ka badan ma qaadan karo halkii mara mar walba labuu qaadana sababtoo ah awjul icraab miduu qaadan kara rafco nasbo khafdo laba ka ah hal mar is qaadan karo macrifiya nakirana hal mar is qaadan kara miduu qaadana mancuudku marka shantan labuu ka qaadana labadaasuu ku raaca nactiguna labaduu ku raaca sawaaun waxaa isku mid ah akaana nactigu ahaaye xaqiiqiyan mid xaqiiqa loo nisbeeyey am sababiyan ama mid sabab loo nisbeeyey waa isku mid shantaas mancuudka waa ku raaca nactigu hadduu xaqiiqi yahay shantan laba ka midu mancuudka ku raaca nactigu hadduu sababi yahay shantan laba ka midu mancuudka waa ku raaca dhinacaas waa iskala mid marka nactiga xaqiiqiga iyo nactiga sababiga dhinacaas waa iskala mid wa macnaa haadaa hadalkan macnihiisa anow shaamiye eh in kaana almancuutu mancuudku hadduu noqdo marfuucan ku la rafciyey kaana nactu nactuguna wuxuu noqona marfuucan ku la rafciyey dii mancuudkii kii la sifaynayay uu yahay isim rafcisan nactigana waa la rafcina waa waajib inuu ku raaca naxwu xadara muxamadunaa yimid hadda man muxamedaa la rabaa in la sifeeyo muxamedkaasoo alfaadilu oo fadliga leh alfaadilu waa nacti muxamedna waa manquut waa midkii la tilmaamayey muxamed icraabtii wuxuu qaatay rafco muxamadun ilaa waa faacilkii xadare waa faacilkii xadara khalaas alfaadiluna waa ku raaca wax kale ma banaan lama dhihi karo xadara muxamedun alfaadila ma la dhihi karo alfaadili ma la dhihi karo waa inuu ku raacaa mancuudki ow xadara muxamedun muxamedaa yimid muxamedkaasoo alfaadilu uu fadli leeyahay abuuhu miaalkaanu dambe xuya waa nacti sababiya kii hore xuu ahaa nacti xaqiiqiya labadii miaal ku siina kan hore waxaa leedaha xadaran muxamedunaa yimid muxamedkaasoo alfaadilu fadli leh huwa muxamed alfaadil waa nacti xaqiiqiya damiir mustatiro maxamed u laabanayo rafcisana kan dambena xadaran muxamedunaa muxamedkaasoo alfaadilu uu fadli leeyahay abuuhu aabbihiis kananaa nactigii sababigaah waa isku mid ma mid walbaaba mancuudka icraabta waa ku raaca macrifiye nakirana midku noqdu ku raaca hadda muxamed waa macrifo waa ism calam alfaadiluna waa macrifo ashaasuu ku macrifooy wain kaana mancuutu mancuudku hadduu yahay mansuuban kula nasbiyay kaana nactu nactiguna wuxuu noqonaa mansuuban kula mancuudku hadduu yahay mid la nasbiyey nactigana waa la nasbina naxw ra'aytu muxamedan aan arkay muxamedkaasoo alfaadila oo fadlile huwa muxamed muxamadan waa la nasbiy maxaa a mafcuul bigii ra'aa khalaas nactigiina ku raac muxamed waa macrifo maxaa waa calam waa magac qof gaara loo dejiyey ee dadka o dhan kama aw ra'aytu muxamadan muxamadaan arkay muxamedkaasoo alfaadila uu fadli leeyahay abuuhu abiis waa nactigii sababigaha wain kaana almancuutu hadduu yahay makfuudan kula kafdiyo lahoos dhigay kaana nactu wuxuu noqonaa makfuudan kula kafdiyey haddii mancuudku yahay mid la kafdiyey nactigu waa ku raaca naxwu nadartu ilaa muxamadin muxamadaan fiiriyey mxamedkaasoo alfaadili fadliga leh huwa mxamed huwa mxamed muxamedin waa la qafdiyey mancuudka khayra ilaa a gasho xaraf jaaraa galay alfaadili waa ku raacay waa nactigii xaqiiqiga aha damiir mustatira u laabanay maxamed u rafcisana awamase nadartu waa fiiriyey ilaa muxamedin muxamed aan fiiriyey muxamedkaasoo alfaadili uu fadli leeyahay abuuhu aabiis hal miaalaan icraabayna halkaan miaal waxaanu icraabayna inta kale in la wada fahmo fiiri haddee nadartu ficlu wa faacilun ilaa muxamadin ilaa xarfu jarin muxamadin ismu majruuru biilah wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani binadara alfaadili sifatu muxamadin wa sifatu lmajhuuri majruur wa calaamatu jari kasratun daahiratun fii aakhirih alfaadili ismu faacilin yacmalu camala ficlihi yarfacu lfaacila aan ku darayna ee inta kale waa lay wada yaqaan ah, alfaadil marka aan sheegno alfaadili in laga sifeeyey maxamed anta ku laaban lena alfaadili ismu faacilin yacmalu camala ficli ah, fadula fadliyuu lahaaday ficilkaas isim faacilkiisi wey ficilkaasta ismu faacil sida badan afcaasha weliba tasarufta ficil badankoodu waxay leeyihiin ism faacil daraba daaribu akrama waa karaamen mukrimu qatala qaatilu qara'a qaari'un ism faacilay leeyihin marka waxay leedaha alfaadil ismu faacilin yacmalu camala ficlihi yarfacu lfaacila abuu faacilu faadil wey waa faacilkii marfuucu calaamatu rafci alwaaw niyaabatan can idama liannahu min alasmaa اkhamsa ma naaba fii xarfin min xaraka abuu mudaafu ilha damiiru mutasilu mabniyun calaa dami fii maxali jarin mudaafu ilayh dhammaan waa laga rabaa marka raabka alfaadi un baa ku isim faacil sida loogu dhawaaqayo markuu camal falaaya kaa dhimaneed inta kale awalaa lagugu lahaa dayn ahaan lagugu lahaa oo ammaan ahaan horaa lagugu dhiib wain kaana almancuutu mancuudku hadduu yahay macrifatan kaana nactu nactiguna wuxuu noqona macrifata mancuudku hadduu macrifo yahay nactiguna macrifu noqona waa mialadan hadda soo wadno o dhan fi fii jamiici sida miaalada dhammaantood ku sugan miaalada asaabiqati soo hormaray miaalada soo hormaray dhammaan sidad ku sugan waa nuucaas wa in kaana mancuutu hadduu yahay macrifatan kaana nactu nactigu wuxuu ahaana macrifatan kamaa fii jamiici اlamhilati sida miaalada dhammaantood ku sugan amhilada asaabiqati soo hormartay wain kaana almancuutu mancuudku hadduu yahay nakiratan nakiro kaana nactu nactigu wuxuu noqonaa nakiratan naxwo ra'aytu rajulan ninaan arkay rajulku caaqilan caqli leh huwa rajulku fiiri hadda rajulan waa la nisbi maxaa waa mafcuulu caaqilan waa sifadiisiiye nasbadiiu ku raacay waana nacti xaqiiqi oo caaqilan markaad rabayna maxay leedahay caaqilan sifatu rajul wa sifatu lmansuubi mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu shaakili markaas le wahuwa ismu faacili yacmalu camala ficlihi yarfacu lfaacila wa faaciluhu damiiru mustatiru jawaasan taqdiru huwa yaxuudu cala rajul nactiga xaqiiqiga haw aw ra-aytu rajulan inaan arkay rajulko caaqilan uu caqli leeyahay abuuhu aabihiis ra-aytu rajulan aan arkay rajulko caaqilan uu caqli leeyahay abuuhu aabihiis ra-aytu rajulan rajulan waa mafcuul bihi waa la nasbiyey waa mancuudkii nactigii waa ku raacay caaqilan waana nactii sababiya maxaa ila isim daahiru rafcista uma in kaana nactu nactigu hadduu yahay xaqiiqiyan zaada wuxuu kala siyaala calaa daalika shanta la soo sheegay annahu nactiga xaqiiqigaa yatbacu waa ku raaca mancuuta mancuudkiisa fii tadkiiri lab laga dhigidiisa ow ta'niisii la dhadigayntiisa wa fii ifraadii la kaliyeelidiisa ow tafniyati la labayntiisa ow jamcii la jamcintiisa nactiga sababigaa mancuudkiisa wuxuu ku raacaa shantaas wax kaleeto shardi ma wax kale looma shardi shantaas ayuu laba uga raaca nactiga xaqiiqiga shantan laba uga raaca shan kalena laba uga raaca raacaa uu laba afar uga raaca shan u gaara nacti xaqiiqiga marka wey shantaas nactiga xaqiiqiga shantii lasoo sheegay laba kamid miduhu mancuudka ku raaca shan kalena laba ka miduhu ku raaca sidaas daraaddeeda nactiga xaqiiqiga toban shay afar ka midu ku raaca mamcuuda waatanaa shanta u gaarkaa nactiga xaqiiqiga waxay tahay mudaker iyo mu'anas labadaas mufrad musanne jamac waa shantaas isimka oo mancuudkaa mudaker iyo mu'anas miduu noqona hal mar ma wada noqon karo labadaas miduu noqona soo maa midku noqduu ku raaca mufrad muani jamac saddexdaas miduu noqonaa isimka mancuudka hal mar ma noqon karo laba ka mida sooma saddexdaas miduu noqonaa kuu noqduu ku raaca marka waa shan kale tadkiir taaniis ifraad tasniya jamac shantan laba uga raaca shantan iyo shantii hore isku dar marka toban afar ka miduu ku raaca leedaba nactiga xaqiiqa mancuudkiis muxuu ku raacaa toban afar ka mida afar shay wuxuu ku raaca oo toban ka mida waa kaasa wain kaana almancuutu mancuudkii nakiratan hadduu ahaado mm, waa sadri uma in kaana nactu nactigu xaqiiqiyan hadduu yahay zaada wuxuu kala siyaadaa calaa daalika shantii lasoo sheegay shantii hadda lasoo sheegay oo layidhi mancuudkiisuu ku raacaa shantii wuxuu kala siyaadaa annahu nactiga xaqiiqigaa yatbacu waa ku raacaa mancuuta mancuudkiisa fii tadkiirihi la Ah, haddii mancuudka mudakar laga dhigo nactigana mudakara laga dhigaa aw taniifi la dhadigayntiisa hadii mancuudku uu dhadig yaho mu'anaf uu yahay nactigana mu'anafa laga dhigo wa fii ifraadi la keliyeelidiisa haddii mancuudku mufrad yahay nactigana mufrad laga dhiga aw taniyati la labayntiisa haddii laba laga dhiga mancuudka uu muhano yahay nactigana muhana laga dhiga aw jamcihi mancuudka la jamcintiisa haddii mancuudka la jamciyo jamac uu yahay nactigana jamac inuu noqdaa laga raba wa macnaa daalika hadalkaas macnihiisa annahu shaamiya in kaana almancuutu mancuudku hadduu noqdo mudakaran lab kaana nactu nactiguna mudakaran labuu noqona naxw ra'aytu waxaan arkay muxamadan muxamed muxamedkaasoo alcaaqila caqli leh huwa muxamedku muxamed saddexdii awjuul icraab muxuu qaatay rafco nasbo khafdo muxuu qaatay nasbo alcaaqila waa ku raacay saddexdaas xagga naga dhig macrifo iyo nakira kuu yahay muxamed macrifo alcaaqila waa macrifo waa ku raacay mudaker iyo mu'anaf maxamed kee yahay mudaker alcaaqila waa ku raacay mufrad musana iyo jamac kee yahay maxamed mufrad alcaaqila waa ku raacay toban afar ka mida soo maa toban afar ka mida wain kaana mancuutu mancuudku hadduu noqdo muanaan kaana nactu nactiguna wuxuu noqonaa muanaan naxwo ra'aytu faatimatan arkay faadimadii almuhadabata la edbiyey hiya faadimada ah, wa ism mafcuul ra'aytu ficlu wa faacilu faadima mafcuul bihi mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhirih almuhadaba sifatu faadima وصفة المنصوب منصوب وعلاaمة نصب فرة ظاaهرة في آkره المhدب اسم مفعول يعمل عمل فعله يرفع نaaئب الفاaعل نaaئب فاaعل aadana اسم مفعول فعل مjهuuل laga keena فعilka مjهuuلka مxوu قaadan jiray نaaئب فاaعل اسم مفعول hadaad مqشhana فعل مjهuuل laga keena naaئب فاaعل aadana marka waxaa اسم مفعuuل يعمل عمل فعله يرفع نaaئب الفاaعل aaibfaacili damiiru mustatiru jawaasan taqdiru hiya tacuudu calaa faaima damiir mustatiroo faaima u laabanayo rafcisana hadda fiiri marka faaimata saddexdii owjulexraam maxay qaadatay nasbo almuhadabata waa ku raacday faaima macrifo iyo nakira waa kee waa macrifo almuhadabata waa mudkr iyo muana waa kee waa muana almuhadabata tadaasa ku jirta waa muana mufrad muane iyo jamc faadim waa tee mufrad almuhadabata waa mufrad ah. toban afar ka mida isku raaceen waa nacti xaqiiqiya wain kaana almancuutu mancuudku hadduu yahay mufradan kaana nactu nactigu wuxuu noqonaa mufradan kamaa ra'ayta sida aad ku soo aragtay fii haadayni اlmihaalayni labadaas mihaal ra'aytu maxamadan alcaaqila ra'aytu faatimata almuhadabata sidaad ku soo aragtay wa in kaana almancuutu mancuudku hadduu yahay muhanan kaana nactu nactiguna muhananu noqonaa naxwo ra'aytu lmuxamadeyni labadii muxamadaan arkay labadaas muxamedo alcaaqilayni oo caqliga leh fiiri ah, labadaas muxamedoo alcaaqilayni oo caqliga leh oo caqliga leh soo ma hadda maxaa leedahay raaytu ficlu wa faacilun almuxamadayni mafcuulu bihi mansuubun wa calaamatu nasbihi alyaau almaftuuxu maa qablahaa almaksuuru maa bacdaha niyaabatan can اfatxa lأnnahu muhanan ma naba fii xarfnan xaraka wa nuunu ciwadun can itawini fi ismi mufradi alcaaqilayni صifatu muxamadin wa صifatu lmansuubi mansuub wa calaamatu nasbihi alyaau almaftuuxu maa qablahaa almaksuuru maa bacdaha niyaabat can fatxa liannahu muhanan ma naba fii xarfin an xaraka nun ciwadun can tanwiini fi ismi lmufradi alcaaqilayni alcaaqilayni ismu faacilin yacmalu camala ficlihi yarfacu lfaacila wa faaciluhu damiiru mustatirun jawaasan taqdiru huwa yacuudu cala humaa وفاعل ضمير مستطر جواز تقديره هما هما يعudaن على المحمدين وإن كان mrk hadda waxaan المحمدين وجل احرام مxوu قاatay نصب الcاaqiلyن waa ku المحمدين معرفية نkر مaxay قاateen معرفo الcاaqiلyن waa ku raacay مذkر مؤنث mudakar wey muxamadayn soo maahan hal caaqilina waa ku raacay mufrad iyo muhane iyo jamac muxamadayn waa maxe muhane hal caaqilina waa ku raacay nabadu wey wain kaana almancuutu mancuudku hadduu noqdo jamcan kaana nactu nactiguna jamcunu noqona mancuudku hadduu jamc noqdo nactiguna jamcu noqona naxwo ra'aytu rijaala raggii badnaayaan arkay raggaasoo alcuqalaa'a oo caqliga leh ah ra'aytu waxaan arkay alrijaala raggii badnaa ayaan arkay raggii badnaa ayaan arkay raggaasoo alcuqalaa caqli leh ra'aytu ficlan wafacilun arijaala mafcuul bihi mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aqiri alcuqalaa'a sifatu rijaal wa sifatu lmansuubi mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aakhirihi alcuqalaa ismu faacilin yacmalu camala ficli yarfacu lfaacila wafaaciluhu damiiru mustatiru jawaasan taqdiruhu hum yacuuduuna calى rijaal waay haddii kale yacuudu aska leeda damiirkaad u celinay yacuudu aad leedahay yacuudu calى اrijaal hadda waxaa leedahay alrijaala awjuulexraam muxuu qaatay nasbo alcuqalaa waa ku raacay alrijaala macrifiyanna kale wxuu qaatay macrifo alcuqalaa waa ku raacay alrijaala mudakari muanaf muxuu qaatay tadkiir alcuqalaa waa ku raacay jaamac mufrad musane arijaala muxuu qaatay jaamac alcuqalaa waa ku raacay nactiga xaqiiqiga meequu ku raacaa mancuudkiisa afar toban ka mida taa toban shay afar ka mida ma la fahma intaas ka soco haddaad fahamtay ama nactu nactiga nactiga asababiyu sababka loo nisbeeyey fa innahu nactiga sababigaa yakuunu wuxuuba noqdaa mufradan mufrad daa'iman weligiis weligiisba mufradu iska noqdaaba isagu mufrad noqona hadduu rabo mancuudkiisu ha noqdo musane iyo jamc ah, dan kama leh hadday mancuudku hadduu mufrad mufradu noqona hadduu mancuudku musane noqdo mufradu jooga hadduu mancuudku jamc noqdo mufradu jooga isaga mufradnuu iska jooga mancuudku wuxuu rabaa hadday rabana way iswaafaqeen hadday rabaan inu iskhilaafi karaa shardi maahan inuu ku waafaqaa xagga tasniyada iyo jamc xagga tadkiirka iyo taniidkana shardi maaha inuu ku waafaqa shaqa iskumada ama nacatu nactiga nactiga asabiyu sababka loo nisbeeyey fa innahu nactiga sababiga yakuunu wuxuu noqdaa mufradan daa'iman weligiisba walow kaana manquutu manquudkiisu haba noqdo muanan aw majmuucanba ha noqdo walow kaana manquutu mancuudkiisu haba ahaado muanan muane ow majmuucan kula jamciya ha noqdo taqulu waxaad leedahay ra'aytu waxaan arkay alwaladayni labadii caruur labadaas aruuroo alcaaqila uu caqliga leeyahay abuuhuma aabood fiiri ra-aytu waxaan arkay alwaladayni labadii waladaan arkay labadaas waladoo alcaaqila uu caqliga leeyahay abuuhuma aabood ra-aytu ficlan wafaacilun alwaladayni mafcuul bihi mansuub wa calaamatu naصbi alyaa almaftuuxu maa qablaha almaksuuru maa bacdaha niyaabata can اfatxa liannahu muhanan ma nada fii xarfu min xaraka wa nuunu ciwadun can اtanwiini fi ismi اlmufradi alcaaqila sifat lwaladayn alcaaqila sifat lwaladayn wa sifat lmansuubi mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhiri alcaaqila ismu faacili yacmalu camala ficlihi yarfacu faacila abuu faacil caaqil marfuuc wa calaamatu rafci alwaaw niyaabatan can dama linahu min alasmaa اhamsa manaba fii xarfi min xaraka eh, eh, abuu mudaaf humaa damiiru mutaصil mabniyu cala sukuni fi maxal jar mudaaf iley hadda fiiriya marka alwaalid alwaladayni alwaladayni waa mancuudkii owjulexraam muxuu qaatay nasbo calaamadiisi waa ya ilaa waa muane alcaaqila waa ku raca waa la nasbi laakiin calaamadiisu waa fatxo ilaa waa mufradi macrifiya nakiro alwaladayni waa maxay waa macrifu alaa ku jirta alcaaqilna waa ku raaca alwaladayni mudaker iyo muanas waa maxay waa mudakar alcaaqila hadda kuma raacin waa isku soo dhaceen wadda iyagoo ku socda iska soo dhacen hadda fiiri adoo waddada iskaga soo socdo cashar ku soo socdo mid meeshaas baroon u socdo haddaad waddada iskaga soo dhacda ma wada socoteen ma wada soco hadda fiiri alwaladayni waa mudakar alcaqli waa mudakar meeshay isku arkeen maahane ma wada soco macnaha shardi maaha in u raaca waxaa la muwaafaqaa le meeshay isku arkeen hadday rabaan wa iskhilaafi karaan shardi maahan marka inay iswaafaqaan waay alwaladayni mufrad musane iyo jamac waa maxay waa muane alcaaqila mufrad wey oo ku khilaafa soo ma jeed ah. hadday rabaanna wa isku soo dhici karaan ah, hadday rabaanna wa isku soo dhici karan wa iswaafaqi karaan laakiin waxneedu waa maxe inay mufrad iyo musane iyo jamac isku waafaqaan shardi maaha waa isku khilaafi karaan mudakar iyo muanasna inay isku waafaqaan shardi maaha hadday rabaanna wa isku waafaqayaan darhaba ma isku khilaafaya shardi ma shardi ma wa taquulu waxaa leedahay ra-aytu waxaan arkay alwlaada caruurtii caruurtii alcaaqila oo caqliga lahaa abuuhum aabbahood ra-aytu waxaan arkay alwlaada caruurtii caruurtii alcaaqila oo caqliga leeyahay abuuhum aabbahood ra-aytu ficlun wa faacilun alwlaada mafcuulu bihi mansuuq wacalaamatu nabi fatxatu daahiratu fi akhirih alcaaqila sifatu wlaa wa sifatu lmansuubi mansuuq wa calaamatu nabi fatxatu daahiratu fi akhirih halkaas markaa joogta waay leedaha alcaaqila ismu faacilin yacmalu camala ficlihi yarfacu lfaacila abuu faacilu lcaaqil marfuuc wa calaamatu rafcihi alwaaw niyaabatan can اdama liannahu min alasmaaءi اhamsa maa nada fiihi xarfa man xaraka abuu mudaaf hum damiiru mutasilu mabniin calaa sukuuni fii maxali jari mudaafu ilayhi hadda maxalushaahidkii fiiri marka nactiga sababiga meequu ku raaca mancuudkiisa laba shan ka mida shan shay laba ka mida shan shay laba ka mida labadii fiiri alwlaada wey mancuudkii owjulaxraa muxuu qaatay nasbu alwlaada alcaaqila baa ku raacay macrifiyo nakiro alwlaada muxuu qaatay macrifo alcaaqila baa ku raacay khalaas wax kale lamaba shardiyo wax kale lamaba shardiyo hadda mudaker iyo mucanaf mudakernibay isku waafaqeen waa isku soo dhaceen shardi maha shardi maaha mufrad iyo muhane iyo jamac mancuudkii waa jamac nactigiina waa mufrad fiiri ifraadkaasuu laasiima maxaa la in isku raacaan shardi ma shantan lama shardiyo inay isku raacaan wayatbacu waa raaca annactu nactiga nactiga asababiyu sababka loo nisbeeyey maa bacda waxa ka dambeeya fi tadkiiri labaynta awitaaniisi dhadgid xagga fiiriya horta ifraad tafniyo iyo jamac waxaa lagu yihi nactiga sababiga weligiis ifraad ku laasima wax ka horeeyana jamacnimo kuma raaco iyo mufani wax ka dambeeyana kuma raaco nactiga sababiga ifraad tasniyo jamac saddexdaas kee laasimaa ifraad waxa ka horeeya kuma raaco jamac iyo musananimo waxa ka dambeeyna kuma raaco isagu mufraduba laasima waxa ka horeeyo mancuudkiiya wuxuu noqon karaa musanif wuxuu noqon karaa jamac wuxuu noqon karaa mufrad dan kama le mufrado isagu laasima waxa ka dambeeya waa wax uu rafcisanayo waa marfuuciisii ah wuxuu rabaa noqdo mufradu noqon karaa muanu noqon karaa jamcu noqon karaa ku raacimo isaga weligiis ifraadu laazima maxaa soo haray tadkiir iyo taaniis waxa ka dambeeya ku raaca mamcuudka kuma raaco faacilkiisu ficilka fiiri ficilka marka faacilkiisu muanas noqdo maxaa la samayn jira calaam taaniis soo laguma dari jirin ficilka hadduusan muanas ahayn soo lagama dari jirin isim faacilku waa lamid ficilkiiu lamidi faacilkiisa mafruuciisu ku raaca marka tadkiirka iyo taaniiska sida ficilkuba ugu raacay ficilka haddii faacilkiisu muanas yahay calaamada lagu daro hadduusan ahaynna waa laga daayay isim faacilku ficilkiu la mid ah, waxa ka dambeeyo uu rafcinayo fiirina ama faacil habama maayo faacil ha ahaade haddii uu yahay muanas waa la tamiisina calaam tamiisa lagu dara haddii uu yahay mudaker waa laga dayna marka tadkiir iyo tamiis yuu ku raaca nactiga sababiga maa bacda waxa ka dambeeya waxa ka dambeeya ku raaca wayatbacu waa raaca annactu nactiga nactiga asababiyu ee sababka loo nisbeeyey maa shayga bacdahu gadaalkiisa ku sugan waa marfuuciis maa bacdahu waa marfuuca uu rafcisanayo isimka uu rafcisanayo wey isimkaas ama waa faacil ama waa naa faacil maa bacdahu waxaa loola jeedaa isimka uu rafcinayo oo ku camalfalayo oo ka dambeeya kaasaa loola jeeda fi tadkiiri labaynta iyo awitamiisi dhadigeynta taquul waxaa leedahay ra'aytu waxaan arkay albanaati gabdhihii gabdhihii alcaaqila caqliga uu lahaa abuuhunna aabbahood iiri abuuhunna aabbahood hadda fiiri ra'aytu ficlu wa faacilun albanaati mafcuulu bihi mansuub wa calaamatu nasbihi kasratu daahiratu fi akhiri niyaabatan can اlfatxa لأنه جمع المؤنث صالح معنى فيه حركة عن حركة العاقلة صفة البنات وصفة المنصوب منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في أقيم العاقلة اسم فاعل يعمل عمل فعله يرفع الفاعل أبو فاعل العاقل مرفوع وعلامة رفع الواو نيابة عن ضمة لأنه من الأسماء الخمسة ما في حرف من حركة abu mudaa huna damiiru mutaصil mabniyun cala اfatxi fi maxali jani mudaaf ilayh hadda fiiriye alcaaqila waa nactigii mancuudkiina waa albanaat awjulraab albanaati muxuu qaatay awjulraab nasbo alcaaqila waa ku raac waa nasbisany asma waa la nasbiye laakiin calaamatu nasbaha kala duwan midna waa jacmon salima waxaa lagu nasbinaa kasro midna waxa weya waa ism mufrad waxaa lagu nasbinaa fatxo laakiin waa iswaafaqsanyihin waa mid mansuuba iyo mid mansuuba awjulraab waa ku raac macrifaya nakirana albanaata waa macrifo alcaqlina waa macrifo waa ku raac labadaas awalba shardiihe fiiriya xaggii fiiriya xagga fiiri haddeed tacniif iyo tadkiir banaat waa jamci bintin soo maa waa mucanaf alcaaqilana waa mudakar soo ma jeedin iskuma raacin ifraad tasniyo jamac albanaat waa maxay waa jamac waa jamac alcaaqilana waa mufrad waxa ka dhambay ku raaca hadda alcaaqila waa mudakar soo ma aha faacilkiisa mudakara abuu soo mudakar maaha waxa ka dambeeyu ku raaca waxa ka dambeeya mudakar saasuu mudakar ku yahay asagu hmm. wa taquulu waxaa leedahay ra'aytu waan arkay alwlaada caruurtii caruurtii alcaaqilata ay caqliga laheed ummuhun ummuhum hooyadood ra'aytu waxaan arkay alwlaada caruurtii caruurtii alcaaqilata caqliga ay laheed ummuhum hooyadood ra'aytu ficlu wa faacilu alwlaada mafcuulu bihi mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhiri alcaaqilata sifatu lwlaad wa sifatu lmansuubi mansuub wa calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhiri alcaaqilata ismu faacilin yacmalu camala ficlihi yarfacu lfaacila mu faacilu caaqil marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiraة fi akhiri umu mudaaf walahaa damiiru mutaصilu mabniin cala dami fi maxali jari mudaafu ilayhi wlmiima calaamat jamci dukuur meeshaan fiiri marka mancuudkii waa alwlaad alcaaqilata waa nactigii mancuudkii owjuulixraab muxuu qaatay nasbu alcaaqilata waa ku raacday macrifiya nakira awlaad muxuu qaatay mancuudkii macrifo alcaaqilata waa ku raacday khalaas wax dama isku raaci maayo tadkiir iyo tacniis alawlaad waa mudaker mufradkaa la fiiriya awlaad mufradkeed muxuu ahaa waladun sow mudaker ma waladun kana waa muanas alcaaqilata soo ma jeedo awlaad ifraad tasniyo iyo jana awlaad waa jamac alcaaqilata waa mufrad soo ma jeeda laakiin alcaaqilata waa muanaf yay muanafnimada ku raacdo faacilkeeda ummu afaacila umn faacilkia muanafa alcaaqilata saasaa loo yii maxaa yeele faacilkia muanafa soo ma jeeda fatalakasa waxaa soo qulaasoobay waxaa soo qulaasoobay min haadalidaaxi caddayntan xaggeeda caddayntan xaggeeda waxaa ka soo khulaasoobay anna nacta nactiga nactiga alxaqiiqiya xaqiiqada loo nisbeeyey yatbacu waa raacaa mancuuto mancuudkiisa fii arbacatin afar uu ku raacaa afarto min casharatin toban ka mida waxaa ka soo khulaasoobay arrintii nactiga xaqiiqiga mancuudkiisa wuxuu ku raacaa afar toban ka mida waaxidun mid waxaa tidhaa fii arbacatin ku raaca soo maahan ka bedelo waaxidinuu ku raacadhi waaxidkoo min alifraadi watasniyati waljamci ka mida mufrad musane jamac miduu ku raaca wa waaxidin midna waa ku raaca waaxidkoo min arafci walnasbi walkhafdi ka mida wa waaxidin miduu ku raaca waaxidkoo min atadkiiri wataniisi ka mida wa waaxidin midna waa ku raaca waaxidkoo min atacriifi watankiiri ka mida wa nacatu nactiga nactiga asababiyu sababka loo nisbeeyey yatbacu mancuutahu mancuudkiisa waa ku raacaa fi nayni labo labadoo min khafati shan ka ah. laba shan ka ku raaca ka bedelo waaxidin miduu ku raacaa waaxidkoo min arafci wanasbi ka mida ah iyo walkhafdi wa waaxidin midna waa ku raacaa waaxidkoo min atacriifi watankiiri kamida mida ah. wayatbacu wuxuu ku raacaa marfuucahu kan ka dambeeyo isagu ku camal falay oo rafciyey fiiri waxa ka dambeeya oo u asagu rafciyey oo ama faacil ah ama naab faacil wayatbacu wuxuu ku raacaa nactigu marfuucahu isimka uu asagu rafciyey alladii marfuuca bacdow ka dambeeya fii waaxidin mid oo min anayni laba ka mida wahumaa labadaasu atadkiiru wataniiu tadkiir iyo taniif ayuu mid ku raaca walaa yatbacu ku raaci maa shay-an shayna filifraadi keliyeelidda wataniyati taniinti waljan ifraad taniyo jamac waxa ka horeeya waxa ka dambeey midna ku raacin isaga ah, weligiis mufradu ahaana bal yakuunu mufradan ahaana daa'iman weligiis ah, wa abadan weligiis bal yakuunu mufradun noqo ahaana daa'iman si joogto ah wa abadan weligiis wallaahu aclam wsal allahu calaa nabiyina muxamed